بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن أسلم قبل الأسر أحرز ماله ودمه وصغار أولاده كتاب الجهاد بانك سورة جرني wuxuu yidhi waman aslama ruuxii islaama qabla alasri qafaalashada ka hor intaan la qabanin uusan gacan gelin oo aan la qafaalanin ka hor ruuxii islaama oo ama gaala ah, ama waxaan ujeedaa ama rag ah ama dumar ah. axraza wuxuu ilaaliyey maa lahu xoolihiisii waa ilaashaday wa damahu iyo dhiiggiisa iyo wa siqaara awlaadihi carruurtiisa yaryarkeen qaan gaadhin yacnii ruuxii gaalka ahaa ee xarbiga ahaa ee muslimiinta iyo isaga dagaalku ka dhaxeeyey intaan la qabsanin hadduu soo islaamo xoolihiisa haniimo ma noqonayaan waa xoolo muslim markaa dhiiggiisana lama daadin karo oo markaa waa muslim awlaaddiisa yaryarka ana ayaguna qafaal ma gelayaan li'anna caruurtu sidoodaba waalidkay raacaan xagga islaamnimada labada waalid hadduu muslim yahay midkood carruurtu muslim bay noqonayaan waa u tegi doonnaa wuu caddayn doonaa ayb wayuxkam waa la xukumayaa buuhi lisabiyi ilmaha yarkaa waxaa loo xukumayaa bilslaami islaamnimaa loo xukumi cinda wujuudi alaaati asbaabin saddex sababood helitaankooda agteeda ama jiritaankooda agteeda markay saddex sababood la helo ilmaha waxaa loo xukumayaa inuu muslim yahay dabcan waxaa laga hadlayaa ilmaha mujtamacaadka iyo dadka gaaladaa xaggooda ka soo jeeda wailaa ilmaha muslimku dhalay asal ahaanba waa muslim kaa lagama hadlayo ilmaha waalidkii muslimya waa muslim ayb wayuxkamu waa la xukumayaa lisabiyi ilmaha yarkaa waxaa la midoo ah xukumkan la qaadanaya ruuxa waalan ruuxa aan miyirkiisu joogin ayaa la mida ah. wayuxkamu waa la xukumayaa lisabiyi ilmaha yarkaa bilislaami islaannimaa loo xukumayaa cinda wujuudi alaaati asbaabin saddex sababood joogitaankooda agteeda saddex sababood markii la helo ay ayib sababta koobaadi waxa weeye an yuslima waa inuu islaamo axadu abawayhi labadiisa waalid midkood inuu islaamo ama hooyo ama aabo hooyo iyo waxaa la mida awowyo iyo ayeeyooye hadduu midkood islaamo caruurta isagaa la raacinaya ah, yacni si looga badbaadiyo asriga looga badbaadiyo iyagu tabac u noqonaya xukunkooduu qaadanaya maala carruurta aabbahooda hadduu gaal yahay laakiin hooyadu islaamto carruurta hooyaday raacayaan xukun muslim bay qaadanayaan hadday hooyadood gaal tahay laakiin aabuhu muslim yahay aabbahaa la raacinaya haddii awowo iyo ayayooyil ay muslim yihiin iyagaa la raacinaya sidaasaa marka loo xukumaya ayib aw yasbiyahu ama waa inuu qafaasho muslimun ruux muslim ah munfaridan isagoo ilmihii ka keliyoobay can abaweyhi labadiisii waalid ama ilmihiioo keligiion wax waalida la soconin ayaa waxaa qafaashay oo qabsaday ruux muslima ah. muslim macnaha yaani waddankii gaalada lagu dagaalamayay ayaa ilmihiioo keligiiya nin ciidankii ka mid ama ruux muslima qabsaday ilmahaa keligii la helay cidda qabsatayna uu muslimka yahay islaamnimadiisaa la xukumi ilmo muslimaa laga soo qaadaya macna marka wuxuu tabac u yahay oo uu raacayaa kan qafaashay kan qafaashay maadaama uu muslim yahay isagana islaamnima loo xukumaya ilmaha yarka macna ayib aw amase yuujada in la helo sababta saddexaad waay ilmihii in la helo laqiitan isaga oo la tuuray fii daari lislaami deegaanka islaamka dhexdiisa in laga helo laqiidka waa kaan soo marno waa ilmaha la yska soo tuuray ee laga tegay meel cidlaa lagaga tegay meel cidlaa laga helay waa ayb haddii ilmaha meesha laga helay ee lagu tuuray ay tahay deegaanka muslimiinta dhexdiisa ilmahaasi waa muslim marka wuxuu u yahay lidaar deegaanku markaa tabacu yahay garoo marka hore labada waalid buu tabacu yahay waa sababta hore sababta labaadna saabiga qafaashay buu u yahay sababtan saddexaadna daartiiyo degmaduu tabacu yahay degmada iyo daarta daar islaam ah sidaas daraaddeed baa islaamnimadiisa lagu xukumaya way macna ayib mar hadday sidaas tahay marka ee waxaa laga xifdinaya oo laga ilaalinaya marba haddii ilmaha islaamnimadiisa la xukumo waxaa laga ilaalinayaa ee qafaalka islaamnimadoodaa la xukumaya asalkaasaa la raacinayaa ayb faslun waman qatala qatiilan ucطiya salabuhu halkan wuxuu ka gudagalay haniimada iyo qaybinteeda saddex xoolaa jira saddex xoolo oo gaalada marka lala dagaalamayo saddex xoolaa ka dhasha xoolo waxaa la yidhahdaa salab baa la yidhahdaa salabku ninka dagaalamaya wuxuu wato waa hubkiisa dharkiisa wax jeebkiisa ku jira kaas salab baa la yidhahdaa xoolana khaniimaa la yidhaahdaayo waa wixii aan salabka ahayn oo dagaalka lagu qabsado gaaladaa laga qabsado dagaalkana lagu qabsadaa la yidhahda waa haniimo kaasi midna fay baa la yidhaahdaa fayguna waa wixii gaaladu ka cararto oon dagaal lagu gelin wax dagaala laguma qabsanin laakiin way isaga carareen dagaal la'aan baa la helay marka kaana fay baa la yidhahdaa saddexdaa xoolaa la qaybinayaa see loo qaybinayaa masaariiftoodiiyo meesha lagu bixiya xaggeewa waman qatala ruuxii dila buu idhi qatiilan mid la dilay uctiya waxaa la siinayaa kaa isagaa salamahu baa la siinaya wixii uu watay ayaa la siinaya ayib bimacnaa waa tii u horeyso waa xoolaha salabka ah ninka dagaalamaya ee la dilay ee dagaalka lagu dilay wixii uu watay oo hub ah oo muxuu ahaayey duruuc iyo gaashaamo ah dharkiisii ah xoolo ah ee jeebkiisa ku jira taas laga yadha salabka la yidhahda marka ruuxu ninkuu dilo ninku ninkuu dilo isagaa iskale wuxuu watay ayib shaaficiyadu siday qabaan waxa waaye ama imaamka hogaanka ciidanka hogaaminaya imaamku marka hore sharti ha uga dhigo oo ha yidhaahdo ninkii nin dila salafkiisa isagaa leh oo sidaa ha ku dagaalgala ciidanku ama shardigaas yuusan hormarinba labagooraba salabka waxaa iskale ninka wax dilay haniimadana ma galo salabku oo lama qaybiyo waxna lagama gooyo ayib xadiidka nabiga u deliishanaya sal alay waslam xadiiu abi qataada buhaari iyo muslim ay soo saareen man qatala qatiilan lahu calayhi bayina falahu salabuhu bu nabig sal lay slam ninkii ruux dila caddaynna u keensaday inuu isagu dilay ninkaasi wuxuu watay isagaa iskale rasuulku sal lay slam ayb wa tuqsabu waa la qaybinayaa alhaniimatu haniimadii haniimadii gaalada laga qabsaday waa la qaybin bacda dalika markaa kadib waa bacda dalika maxay tahay bacda dalika ay bacda salab waay markii salabkii laga bixiyo oo nin walba ninkuu dilay wuxuu watay laga siiyo bacda dalika ayaa haniimadii waxaa loo qaybinayaa calaa khamsati akhmaasin ya shan meeloodoo isleeg baa loo qaybinaya ah, ayib hamsata akhmaas bimacnaa shan meelood oo isleeg baa loo qaybinaya fa waa la siinayaa arbacatu akhmaasiha shan meeloodda afar ka mid a ah. waxaa la siinayaa liman cid baa la siinayaa shahida xaadiray alwaqcata goobta xaadiray dagaalka ninkii ka qayb galay raggaa ciidankee dagaalka galay waxaa la siinayaa shanta meelood afar ka mid a ah, ayib afar bay leeyihiin sida loogu kala qaybin doonana waa sheegi doonaa aayaddii baa ku tusiyo waclamuu annamaa hanimtum min shayin fa anna lilaahi khumusahu shan meelood meel ilaahay baa leh walirasuuli walidilqurba waa la sii warramay shantaas khumuskaa wuu keeni doonaayo afar mooyaane ka soo hadhay wey meelaha lagu bixin doono way soo socotaa afartii soo hadhay aawey khumuska haddii la sheego afarta soo hadhay ciidankaa iskale waay liman shahida alwaqca ninkii goobta joogo dagaalka qaybgale baa iskale ayib wa yucaa waa la siinayaa sidanaa iyagiina loogu qaybinaya raggu markay dagaalka ku jiraan ninna waa nin keligii dagaalamayo waa waran leh ninna waa nin faras ku dagaalamayo daadiid gaadiidkiisiibuu la yimid oo ku dagaalgalaya labadooda haniimada loo simi maayo wayucطaa waa la siinayaa lilfarisi ninkii faraska ku dagaalamayay alaaatu ashumin saddex saami baa la siinayaa waliraajili ninkii lugta ku dagaalamayeyna sahmun hal saami baa la siinaya fahano macnuhu waxa waaye farasku laba saami buu leeyahay ninka caadigae dagaalamayana hal saami buu leeyahay marka farasku keligii ma dagaalame waa lagu dagaalamaa isaga labadiisii saami iyo ninka saaranee ku dagaalamaya saamigiisii soo maa saddexdaa saami buu isla qaadanaya ninkii faras dagaalamaya ninkii ku dagaalamayey keligii lugtiisa ku dagaalamayeyna hal saami buu leeyahay sidaas maana ayib nebigaa sidaa u qaybiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayhi jacala lilfarasi sahmayni walisaaxibihi sahman sidaasuu nabigu ugu qaybiyey sal ly slam macnaheedu waxa weeye faraska markaad sidaa wax ugu qaadanayso ma jirin farda ay dowladdu gooni u leedahay oo ciidanku dagaalamaan waxaase jiri jiray faraskiisa uu ku dagaalamayo iyo hubka uu ku dagaalgalayo iyo dhaqaalaha uu isticmaalayo iyo naftiisaba ninku isagaa keensan jiray saas daraaddeed faraskaa intuu gacanta ku hayo kharashkiisa isagaa qaba isagaa daajinaya isagaa ka warhaya isagaa raacaya marka kharash dheeraad buu waxtaa talabaad weeyaane goobta dagaalka marka la tago waa tichnika waay ya waa tichnikadii lagu dagaalamaye waay halkan nin wuxuu goyn karo farasku laba goor buu ka badan yahay qaabku u dagaalami kara iyo wuxuu e, geysan karo ama yani waxa weeye wahaakada saas daraaddeed baa marka isaga loo badiyey ayib walaa yushamu saami la siin maayo ilaa liman cid mooyaane istakmalat ay dhammaystirantay fiihi dhexdiisa hamsu sharaa'iطa shan sharti cid korkiisa laga helo u dhammaystirantay mooyaane laa yushamu loo saamiyeyn maayo macnaa la wadaa saami dhammaystiran la siin maayo ilaa cid shan sharti ay korkiisa ku dhammaystirantay mooyaane liman istakmala fiihi hamsu sharaa'id halkan wuxuu ka gelayaa dadka goobta dagaalka tegey ayaa waxay u qaybsamaan dadna saami baa haniimada laga siiyaa dadna saami lama siiye laakiin waxoogaa unbaa lagu sabriyaa ya saami dhammaystiran lama wada gaadhsiiye laakiin waxoogaabaa loo saydhaa sabris ayib oon saamiga gaadhayn tii buu kala tilmaamayaa marka cidda marka saami buuxa laga siinaya haniimadu waa in shan sharti laga helo alslaamu oo bimacnaa haddii islaam baa la yidhi dagaalka muslimiintu ay gaalada kula jiraan hadday gaalo kala qayb gasho oo gaalo maalan ayma bahwadaag yihiin ama iskaashanayaan hadday dagaalkaa ka qayb galaan markaasi saami la siin maayo gaalka waalbuluuqu iyo qaangaadh ilmaha yarkaa sidoo kale isagana saami waxa la siin maayo waalcaqlu iyo caqliga majnuunka waalan isagana saami la siin maayo waalxuriyatu iyo xornimo addoonka dagaalka ka qayb galay saami buuxa la siin maayo waaldukuuriyatu iyo labnimo waa dumarka iyagana goobta dagaalka joogaay saamibi waxa la siin maayo ayib shantaa sharti waay haddii la yidhi saamib waxa la siin maayo macnaheedu ma ha la qadiyaa maya fain ikhtalla hadduu isdhimo shartun shardi oo min daalika shantaa ka mid a rudikha lahu waxbaa loo saydi rudikha waa loo sayri oo wax yar baa la siin lahu ruuxa isaga ah walam yusham saamise la siin maayo lam yusham loo saamiyeyn maayo lahu isaga saami buuxa la siin maayo laakiin waxoogaa waxaa la siinayaa rudikha lahu radkiga waxaa loo isticmaala luqada carabiga alcataa'u alqaliil waay waxoogaa yaroon saamiga gaadhaynin ayaa la siinayaa waay saas way maanaa shantii iyaga ahaa imaamka ninka ciidanka hogaaminaya ama madax ama yani waxa weeye mas-uulka muslimiinta ah ayaa markaasi wax u garanaya waxa uu siinayo waa inuusan saami buuxa gaadhin saamigii ninkii ciidanka ahaayee shuruudaha laga helay uu helayay waa inaysan gaadhin wax ka hooseeya iyaga lagu sabrinayaa oo la siinayaa wey macnaha ayb wayuqsamu waa la qaybinayaa alkhumusu waxaynu nidhi haniimada shan meelood ha loo qaybiyo soo maaha afar ka mida waxaa la siinayaa baynu nidhi ciidamada dagaalka galay soo ma khumus baa soo hadhay ya shan meelood meel baa soo hadhay soo ma meeshii baa la qaybinaya meeshii see la yeelaya wa yuqsamu waa la qaybinayaa alkhumusu shan meelood meeshii soo hadhay calaa khamsati ashumin shan saami korkood baa loo qaybinaya khumuskii isaga ahaa baa haddana shan loo kala dhigaya shan meelood baa loo kala qaybinaya sahmun saami lirasuulillaahi buu u sugnaaday sal alay wasalam rasuulka alluu u sugnaaday ayib rasuulkaa iska lahoo xilliguu noolaa nebigu sal alay wasalam wuxuu ku bixin jiray muxuu ahaayey reerihiisa iyo duruufahooda iyo masaalixda caanka waxaan u isticmaali jiray nebigu sal alay wasalam ayib hadduu nebigu dhintay sal alay wasalam yusrafu waa la sarfinayaa oo waxaa lagu bixinayaa bacdahu nebiga gadaashiisana lilmasaalixi ya khumusulkhumuskii waa danaha guud ee muslimiinta lagu bixinaya khumus waxaan u jeedaa khumus soo ma khumus saamigaa u horeeyahay waxaa gacanta ku haynaya dowladda ya madaxa muslimiintaa gacanta ku haynaya waxaana loo islaamaya waxaa loo isticmaalayaa danaha guud ee muslimiinta iyo masaalixda loo isticmaalaya sidaas way macanaha ayib yani wadooyinka isbitaalada waxbarashada nabadgeliyada masaalixdaa guud ayaa lagu sarfinaya ayb wasahmun saamina lidawi lqurba kuwa qaraabtinimada u saaxiibkaa ah buu u sugnaaday wa hum qaraabadaasi waxa weeye banu haashimin wa banu lmualib nebiga qaraabadiisa sal lla alay wasalam ayaa iska leh sababto waxa weye nebiga qaraabadiis sal lay slam zakada wax kuma leh sooma zakada waxba lagama siiyo maadaama zakada laga ilaaliyey laanna waa awsaakhu nnaas waa dadka wasakdoodii ahlubeytku marka waa ka sharaf badan yihi sidaas daraaddeed maadaama zakadii aan la siinin waxay wax ku leeyihiin haniimadana waxbay ku leeyihiin faygana waxbay ku leeyihiin saas ma dawilqurba marka la yidhahdana nebiga dad ula siman baa jire laakiin labadana dawilqurbaada laga wadaa banu haashim iyo wabani lmualib xadiidka jubayr ibn mucim baa wuxuu leeyahay aniga iyo cumaan baa nebiga u wada tagnay sal lla wasalam markaasaa waxaanu nidhi acطayta bani lmualib wataraktana bani lmualib waad siisay annagana waadna qadisay ayib see wuxuu jiraa wanaxnu wahum minka bimanzilatin waaxid annagiyo iyaguna waa kuu simanna maxaad iyagana loo siiyey annagana naloo qadiye waay markaasaa nebiga wuxu uhi sal alay wasalam inamaa banu lmualib wa banu haashim shayun waaxid ree bani haashim iyo ree bani lmualib waa un hal mid waa walaalo rag kaloy walaalo ahaayeenna waa jireen laakiin iyaga maxaa dhinac loo mariyey calashaan waxa weeyaan xilfi gooniyaa ka dhexeeyey xataa markii nebiga la go'doomiyey sal alla alay wasalam oo saxiifadii inta la qoray carabi go'doomisay labadan reer baa la go-ay labadan lafood baa nabiga difaaciisa u go'ay salawaatu oo dararkii idhinku soo gaadhay sidaas daraaddeed laba qoyso waxay ahaayeen si gooniya isaga xiga walaalaha kale iyo dadka kale wada dhasheen nabiguna sal lay waslam ila banu haashim bu isagu ka dhashay moogta banulmualib maaha banu haashim buu ka dhashay banulmualibna markaasi iyagaasay la xog yihiin xagga muxuunaha zakada ayb iyo xagga waxaan u jeedaa axkaamta wasahmun saamina lilyataama agoontuu u sugnaaday wasahmun saami kalena lilmasaakiini masaakiinta u sugnaaday wasahmun saamina liabnaa'i sabiili dadka socotadiiyo safarta u sugnaaday dadka sahayda u baahanee safartaa ayaa iskale intaaba aayaddaasaa u sheegtay soo ma waaclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli ka bilow walirasuuli walidilqurbaa walyataama waalmasaakiini wabni sabiil sooma sidaas weya lilaahida hore ana lilaahi khumusahu lilaahidaasi waxay dhahaan yani waxaa loo keenay uun tabaruk leanna xoolaha dhan ba ilahay baa iskale sooma marka qismadu waxay ka bilaabanaysaa yani walirasuulidaas ayib faslun wayuqsamu maalu lfayi xoolihii saddexaad waay soo saddex meelna xoolaha ka dhigay salabka oo ninka ninka dilay uu iska leeyahay haniimada oo qaabkaa loo qaybin fayga oo xoolihii gaaladu ka carareen ayb oon dagaal lagu gelin wayuqsamu waa la qaybinayaa maalulfayi xoolaha fayga xoolaha gaalada ka soo noqday ee isaga carareen calaa khamsi firaqin shan kooxood korkoodaa loo qaybinaya yacni shan qaybood ayaa loo kala dhigaya way macanaha firaqdaas bimacnaa aqsaam baa laga wadaa calaa khamsi aqsaami firaqin yacni shan qaybood baa loo qaybinaya yusrafu waxaa lagu bixinayaa khumusuhu shan meelood meel calaa maa yusrafu wixii lagu bixin jiray calayhim korkooda calaa man dheh calaa man dadkoodad korkoodaa lagu bixinaya yusrafu lagu bixin jiray calayhim korkooda khumusu alghaniimati haniimada khumuskeedii haniimada soomaynaan soo sheegin arbacata akhmaas mooyaane khumuska soo hadhay dad la siin jiray soomaynaan soo sheegin dadkii la siin jiray khumuska haniimada ya khumusulkhumuska ah, dadkii la siin jiray unbaa khumusulfayna la siinaya oo ahaa ya waa kuwii hadda laynoo soo sheegay soo maha yani lilrasuul walidilqurba walyataama wاlmasaakiini wabni sabiil kuwaa unbaa tanna loo sarfinaya oo la siinaya ayb iyadana suurat lxashri baa lagu tilmaamayo maa afaaa allahu calaa rasuulihi min ahli اlqura falilaahi walilrasuuli walidi lqurba walyataama wاlmasaakiini wabni sabiil waa hantii wa faygu marka waa xoolihii la soo laabtay yusrafu waa la bixinayaa khumusuhu khumuskaas khumuskiisa waa dad korkood baa lagu bixinayaa yusrafu lagu bixin jiray calayhim korkooda khumusu lhaniimati haniimada khumuskeeda lagu bixin jiray wa yucطaa waa la siinayaa arbacatu akhmaasihi khumusyadiisii afarta soo hadhay waxaa la siinayaa lilmuqaatilati qoladii dagaalamaysa ya ciidanka dagaalama faygan ilaan dagaalba laguma qabsanin moogta laakiin ciidanka dagaalama ee muqaatiladee weliba murtasiqada la yidhaahdo ciidanka dagaalamaa laba nooca waxaa la yidhaahdaa mutatawica iyo murtasiqa la kala yidhahda murtasiqada waxaa la yidhahdaa waa ciidanka heeganka ugu jira jihaadka iyo dagaalka ugu jira saas way macnaha waa meesha hadda gadaal dambaa laga tartiibiyey ciidamada hadda milatari ahaan u habaysan waa mutatawicadana waxaa la yidhaahdaa waa dadka iska shaqaysta iska adeegta danahooda isaga mashquulsan markii loo baahdo laakiin diyaara sooma ama markuu rababa isagu dagaalka aado laakiin danihiisaa kale isaga maqanoo waa iska shibilo waa iska shaqaystaa waa iska waa se diyaarsan yahy kaa waxa la yidhaha waa mutatawica marka arbacatu akhmaaskan waxaa iska leh almuqaatila almurtaziqa waa ciidanka ciidan ahaan u diyaarsan ee masruufka iyo mushaharka qaata kwaasaa lagu sarfinaya wa fii masaalixi almuslimiina muslimiinta danahoodana waa lagu bixinaya ayb masaalixda muslimiinta waataan soo tilmaannayo danahoodana waa lagu bixinayaa ayb meelaha lagu bixinaya waxaa ka mid a ah, yani raggii la laayey raggii maalan muxuu ahaayey dagaalada lagu laayey caruurtooda iyo xaasaskooda ayaa laga masruufaya waxaa laga masruufaya masaalixda muslimiinta ka mida ah dadka danaha guud u taagan sida culimmada iyo macallimiinta iyo dadka waxbarashadu ku jira maydaankiisa ayagana halkaasay gelayaan ayb faslun wa sharaa'iu wujuubi ljizyati hamsu khisaalin tanina waxa weeye waa xoolo kale oo iyagana ka mida xoolihii dowladda soo geli jiray jizya la yidhahda jizyada gaaladaa laga qaadi jiray jizyada waxaa la yidhahdaa waa xoolo gaaladu markay ku nool yihiin dhulka muslimiinta oo dowladda muslimka ku hoos nool yihiin ayay xoolaha bixinayaan caqdi bayna ku bixinayaan heshiis dhex maraya iyagoo muslimiinta xoolaha ay bixinayaan beddelkoodu wax weeye in iyaga la ilaaliyo muqaabila ximaayatihim wa xaqni dimaa'ihim in dhiiggoodana la ilaaliyo xoolahoodii naftoodiiyo masaalixdoodana loo xifdiyo ayaa xoolaha looga qaadaya ayb iyo inay diyaartiiyo deegaanka muslimiinta say ay u degaan macnaha oy intifaacsadaan ilan iyaga zake lagama qaado sooma a ah, muslimiinta xoolaha leh saka laga qaadaa laakiin gaalada dawladda ku hoos nool sake lagama qaado dawladdiina masaalixdoodii bay u taagan tahay sooma dawladdii masaalixdooday u taagan tahay oo way ilaalinaysaa oo haddii la soo maago iyagana way kala ilaalin cadow kor kaga yimaadana way ka ilaalin oo dadkaasi waa raciyaday ka mid yihin haddii cadow soo maago waa inay muslimiintu difaacaan oo muxuu ahay ay ay ay ma duunahum ka dagaalamaan marka masaalixda loo qabanayo marka loo fiiriyo gaalku xoolaha laga qaadaya sanadkii iyo muslimka xoolaha laga qaadayo muslimkaa ka badan lanna sekadaa ka badan jizyada masaalix badan bay marka yay ku helayaan taa iyada xoolaha laga qaadaya jizyada <coughs> ayib wa sharaa'iu wujuubi اljizyati jizyada <coughs> ama gibirka qaadidiisa shuruudiisu waa hamsu khisaalin waa shan shay gaalada marka jizye laga qaadayo shuruud waxay leedahay shan ah shardiga koobaadi waxa weeyaan waa dadka laga qaadayay ku waajibaysa gaaladaa cid walba kuma waajibto albuluuqu qaangaadh waa sharta carruurta yaryarkeen qaangaadhin jizya kuma waajibto lagamana qaado ayib waalcaqlu iyo garasho dadka waalwaalan ama aan miyirka lahayn ee gaalada ah jizye lagama qaado xoolo lagama qaado waalxuriyatu iyo xornimo addoommadooda ayagu ay leeyihiin jizya kuma waajibto ama gaalada addoommada jizya kuma waajibto wadukuuriyatu iyo labnimo dumarkooda zaka laguma le mxuaha jizye laguma leh dumarkooda xataa jizya kuma waajibayso xataa hadday xoolo leedahay ayib wa an yakuuna waa inuu yahay min ahli lkitaabi gaalka jizyada laga qaadayo waa inuu yahay min ahli اlkitaabi ahlulkitaabka waa inuu ka mid ahlulkitaab yay yihiin waa yahuudda iyo nasaarada asal ahaan ayagaasaa la yidhahda ahlulkitaab waa inuu yahay ayib madhabka shaaficigu waa sidaasoo muxuu ahaay haddaynan ahlulkitaab ahayn jizye laga qaadi maayo markaasi waa ima ya ima alislaam wa ima asayf waaye ya ama dagaal ama islaannimo laakiin inaad jizye ku nabadgashaan maya ahlulkitaabkaa iskale ahlulkitaabku sidoodaba yahuud iyo nasaaradu maadaama ay ka sokeeyaan gaalada intooda kale axkaam fara badan oo gaalada kale aana na dhex bari karin baa dhex mari kara waan u tegi doonnaa gowraca guurka waxaa ka mida maalan jizyada iyaga hadday jizye bixiyaan naftooda iyo dhiiggooda waa la ilaalinaya axkaam badanoo noocaasaa jirta masaladana khilaafaa ku jira waa tan macna wa an yakuuna waa inuu yahay min ahli lkitaabi ahlulkitaabka waa inuu ka mid yahay ama carab ha ahaado ama cajam ha ahaade ow amase minman cid waa inuu ka mid yahay lahu isaga uu u sugnaaday shubhatu kitaabin kitaab shubhadii kitaab ma leh laakiin shubhatu wax kitaab u eg bay leeyihin wax kitaab u eg kitaab samaawiya wax u eg oo kale ayay leeyihiin qoladaasi shubhatulkitaabka iska leh waa majuusta waa nimanka dabcaabudka ah waa nimanka dabcaabudka ah oo sunnada ahlulkitaabka iyagana la mariyaa ayib ahlulkitaabka iyo wixii iyagaasoo kale ah iyaga xadiid gooniyaa ku soo arooray ee muxuu ahaayey inay ahlulkitaabka khaas ku tahay waxay u deliishanayaan aayadda jizyada ku soo aroortay baa ahlulkitaabka ku timid suuratu tawba soomahay qaatilu aladiina laa yu'minuuna biاllahi wala biاlyawmi اlآakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaq e min aladiina uutuu lkitaaba xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saairuun min aladiina uutuu lkitaaba ahlulkitaabkay ka hadlaysabay dheh shaaficiyadu waa saas wey amaa kuwan majuusta ah xadiid gooniyaa ku soo arooray oo jidkii ahlulkitaabka in la marinaya ayb wa aqalu ljizyati madaahib kalaa ka gedisanoo qaba gaaladu xukumkaa jizyada kuma kala gadisna xataa gaaladan ahlulkitaabka ahayn iyagana jidka unbaa la marin bay wa aqalu ljizyati jizyada laga qaadaya gaalada muxuu ahaayey qadarkeeda ya qadarkeeda sanadkii hal mar baa laga qaadi sida sekadaba sanadkii hal mar baa la qaadaa soo maha iyagana jizyada sanadkii hal mar bay bixinayaan ayib inta bixinaysana waa intaan sheegnay <clears throat> oo waa inta kari kartay haddana ragga ah waaqaluuljizyati jizyada inta ugu yaray waxa weeye diinaarun waa hal diinaar fii kulli xawlin sanad walba sanad walba dhexdiisa cid walba waxaa laga qaadayaa hal diinaar oo shuruudii aan soo sheegnay buuxiya halka diinaar muxuu u dhigmaa ya kan u hooseeyo waay kan u hooseeyo yacni hadduu milyaneer yahay hadduu aad u xoolo badan yahay waxaa maxaan ka u hooseeya ka u hooseeya ee ugu danyar laakiin kari kara waxaa laga qaadaya hal dinaar dinaarkaasi taqriiban waa afar afar giraam iyo wax yaro ayb oo dahab ama qiimahooda wayu'khadu waa laga qaadi min almutawasiti midka dhexdhexaadka ah kaa waa kii hoose midka dhexdhexaadka ee dhaqaalihiisu yaro roonye waxaa laga qaadayaa isagana diinaaraani laba diinaar baa laga qaadaya waa taqriiban eh, siddeed gram iyo nus waay ayib ka horena wuxuu ahaa afar gram iyo rubuc gram rubci wa min almuusiri midka taajirka midka qaniga ahee taajirkae xoolaha badan haystana waxaa laga qaadi arbacatu danaaniira afar diinaar iyaguna waa meeqa ya waa toddobiyo toban gram waay waa taajirka weyne milyoneerka ayib taajirka noocaasoo kale ee muslimka ah sake intee leeg baa laga qaadaa soo kama badno way ka badanta saas way wayajuusu waxaa bannaan an yashtarita inuu shardiyeeyo yajuusu waxaa u bannaan imaamka muslimiinta bal waxaa sunno ah an yashtarita inuu shardiyeeyo calayhim korkooda gaaladaa jizyada bixinaya korkooda inuu ku shardiyeeyo addiyaafata martigelin fadlan dheeraad xaalay ka tahay can miqdaari aljizyati jizyada qadarkeeda jizyada qadarkeedii qiyaastii sanadkii ku waajibi lahayd ee jizyada ahayd wax ka siyaadsan buu kula heshiin karaa oo ah dadka muslimiinta ee maraya inay martigeliyaan martigelintaas dad idin soo maro muslimiin ah inaad martigelinaysaan ayib ugu badnaan saddex habeen iyo saddex maalmood ayib wayajuusu waxaa bannaan an yashtarita inuu shartiyayo calayhim korkooda haddayna fuqara ahayn ruuxaan waaba haysanin oo faqiir ah dee shardi loogama dhigo wuxuusa kari karayn gaal ha adaa muslim ha ahaadee laakiin ciddii kari karaysa waa an yashtarita calayhim korkooda inuu shartiyo addiyaafata martigelin fadlan faadilan xaaluu ziyaado ka yahay martigelintaasi can miqdaari aljizyati jizyada qadarkeedii iyo intay ahayd xaaluu ziyaado ka yahay ayb wayatadamanu wuxuu kulansanayaa caqdu ljizyati jizyada heshiiskeedu arbacata ashyaaa afar shay buu kulansanaya ayib yacni markii jizya laga qaadayaa la yidhaahda oo xoolahaasaa laydinka qaadayaayo lagula heshiinahayo waxaa ka dhalanaya oo heshiiskaasi soo gelaya afar shay ta koowaadi waxa weeye an yu'addu ljizyata inay maktab inay jizyada bixiyaan ayib inay jizyada bixiyaan taa waa qodob oo hadday jizyada bixin waayaan heshiiskii waa buraya soo ma heshiiskii ay meesha ku deganaayeenoo xuquuqda ku lahaayeen waa buraya shardiga labaad ee muxuu ahaaye arrinka labaadi waxa weeye wa an tajrii inay ku dureersato calayhim korkooda axkaamu lislaami islaamka axkaamtiisu inay ku dul socoto iyaga yaani axkaamta islaamka in lagu dabaqo waay ya marka laleeyahy axkaamta islaamkaa lagu dabaqayo ku dul soconaysa waa wixii aan cibaadaad ahayn salaad iyo soon iyo xaj iyo zake iyo muxuu ahay taa cibaadaad baa la yidhaahdaayo kuma dul soconayso leanna diintoodii baa loo daayay soo ma marka cibaadaad ma aha wax ku dul soconaya laakiin waxaa ku dul soconaya mucaamalaadkii xuquuqdii nidaamkii kale dowladdu dejisay ayib wakadalika waxyaalaha ictiqaadsan yihiin iyaga dhexdooda inay xaaraan ka tahay hadday maxkamadaha islaamka isula yimaadaan waa la kala saarayaa soo ma ayib hadday iyagu xallistaanna la faragelin maayo wixii iyaga xaaraan ay ictiqaadsan yihiin wixii ay xalaal ahaan dhexdooda u ictiqaadsan yihiin waa loo daynaya sida maalan khamrada cabitaankeeda doofaarka cunitaankiisa waxyaalaha ay xalaasha u haystaan lagu faragelin maayo allahuma shuruudii iyo quyudun baa loo dhigaya laakiin waxyaalaha islaamku yani dowladda iyo nidaamkeedu xukumayo waa xuquuqdaa kale miyaga dhex maraya ama aadamaha kale iyo raciyadda dhex maraya waa nidaamkiiyo dastuurka kale waddanka u degan taasaa ku dul soconayso macnaa ayib wixii khasaa'istoodana waa loo daynaya waanlaa yadkuruu waxaa ka dhalanaya heshiiska jizyada sidoo kale anlaa yadkuruu inaysan sheegin diin alislaami diinta islaamnimada inaysan ku sheegin ilaa bikhayrin khayr mooye wax kale inaysan ku sheegin inayna diinta nadacayn ah, heshiiskay ka dhalanaysa ayb hadday diinteenna caayaan ama muqadasaadka muslimiinta caayaanoo wax ka sheegaan markaa heshiiskii waa burayaa saasuu doonau yidhaha ama rasuulka caayaan ama muxuu ahay diinta islaamka wax ka sheegaan wahaa kada wa an laa yafcaluu waa inaysan samaynin maa fiihi wax dhexdiisa uu ku sugan yahay dararun dhib cala almuslimiina muslimiinta korkooda wax muslimiintu ay ku dhibaatoonayaanna waa inaynan samaynin ayb wade heshiiskay ka dhalanaysaa maala waxaa ka mid a inay jaajuus muslimiinta sirtooda uruurinahaya inay qariyaanoo hoosta soo gashadaan oo kaleet waa idraar soo ma waa dhib muslimiintii bay markaa dhibayaan heshiiska ay wada galeen waxaa ka mida maalan inay iyaguba u adeegaan gaaladii muslimiinta dagaalka kala dhexeeyey inay iyagu jaajuusiin u noqdaan oo sirta muslimiinta iyo wiik boontiga meelaha muslimiintu ka jilicsan yihiin inay u gudbiyaan baa ka mid ayib cahdigu markaa waa burayaabay leeyihin waxaa ka mida maalan inaysan munkaraadka bannaanka ula soo bixin wixii ay meelahoodaas qaasqaaska ku haysanayaan meesheeda marka shuruudo noocaas oo kale ah waa inayna muslimiinta dhibin waay wixii dhib ee muslimiinta ay u geysanayaan maya heshiisku saas maa abcan iyaga laftooda dee la dhibi maayo iyaga laftooda xoolahooda iyo hantidooda iyo naftooda iyo waxoodaba waa loo ilaalinaya loo dhowaan maayo man ayb bal eh, sida nebiga ka sugan sal ly wasalam ninkii dulmiya ama ku xadgudba ama waxayna ayna awoodu lahayn saara ama dhiiggoodiiyo xoolahooda ku xadgudbaayey ilaahay jannadiisa ma galo tabaaraka wa saas macnaha marka iyaga laftooda waa la ximaayeynaya waa la ilaalinaya waa la cifdinaya ayagana waa in laga nabadgalo way macnaha sidaas weyaan ayb wa yucrafuuna waxaa lagu garanayaa bilubsi alhiyaar ah, hiyaarka xidhashadiisa wa shaddi zunnaar iyo zunnaarka isagana isku adkayntiisa waxyaalahan waa ijtihaadaad khaliifat araashid cumar ibnu khadaab radia allahu canhu uu ku ijtihaaday ee nas ku soo arooray ma jirin oo ka horreeyey macnaha wa yucrafuuna waxaa lagu garanaya bilubsi lkhiyaar khiyaarka waxaa la yidhaahdaa khiyaarka waxaa la yidhaahdaa maradiisa meel ka mid a ah, ayaa wuxuu ku tolayaa maro kale oo aan midabka maradiisa lahayn maro midab kale ah ayuu marada uu qabo meel ka mida kaga tolayaa si loo garto waayo oo loo kala sooco muslimka iyo kanaan muslimka ahayn soo ma ilan muslimkii markii uu la mucaamaloonayo laysla joogo axkaam buu leeyahy kanina axkaam buu leeyahy soo maa marka see lagu garanayaa inuusan muslim ahayn calaamadaasaa khayaarka la yidhaahdaa waa marag maradiisa ka mida mara aan maradiisa ka midab gadisan ayuu marada maradiisa uu qabo ama shaatiga ama muxuu ahaay yuu kaga tolaya oo midab kale midabka kaga gedisan hayaarka kaasaa la yidhahda zinaarka zunnaarkana waxaa la yidhahdaa washadd zunnaar zunnaarkana waxaa la yidhaahdaa asagana waa liilan ya sida suunkoo kale dhexda lagu adkayn jiray ya haddasoo raggu suun ma xidhaan suun ahaantaasoo kale way dhexday ku xidhanayaan isagana calaamad ahaan buu u ahaa lagu garan jiray macana marka isagaana dhexday ku adkaynayaan calaamaddaa maradooda ka gudisan midab ahaan ee khiyaarkaana way xidhanayaan wayumnacuuna waxaa laga reebaya loo diidayaa min rukuubi alkhayli fardaha fuulitaankooda ayb fardaha fuulitaankoodaa loo diidayaa bimacnaa ayadana ulmasalaamsaalixda mucayankaa la bidaya adiga fahano masaaishaasi waa masaa'il ijtihaadiya maslaxadu markay keento un waaye waaqicaas iyo xilligaa isaga ah ayay muxuu ahay ku ijtihaadeen a'immadu oo ay fatwoodeen kadibna fuqahadu sidaasay ku qaateen qaar ka mida ayb xasab almaslaxay marka ku xidhantah kitaabu saydi waaldabaa'ix wuxuu kitaab u yahay ugaadhsiga iyo wadabaa'ixi gowracyada axkaamta noolaha marka la gowracayo hilibkiisa la cuni karo axkaam buu leeyahay ugaadha duurjoogtaa marka la ugaadhsanayana axkaam bay leedahay labadaasuu kaga hadlaya wamaa qudira wixii la awoodo calaa dakaatihi gowricidiisa korkeeda la awoodo ciddii awood loo helo shaygii dheh shaygii awood loo helo in la gowraco fadakaatuhu gawriciisu fii xalqihi dhuuntiisay ahaatay maya waxay ahaatay cunihiisa wa iyo dhuuntiisa xalqiga waxaa la yidhaahdaa acla alcunuq baa la yidhahdaa luqunta meesha u sarraysa ayaa la yidhaahdaa muxuu ahaaye xalqiga la yidhahda labbadana waxaa la yidhaahdaa waa asfal alcunuq waa luqunta meesha ugu hoosaysa ee godan waay marka labadaas ayaa laga gowracayaa waxyaabaha la gowraco laba mid waay gowrac waa laba mid shay gacantaada ku jira oo kuu laylyan ood fadhiisiisan karto ood seexin karto ood gowriciisa aad kari karto ka noocaasa waxaa loo gowracaa ama cunaha koraa laga gowracaa ama dhuunta hoosaa laga gowracaa dhuunta hoose waxaa u badan geela oo gowriciisa naxri baa la yidhahdaa waa meesha ugu dhowee naftu ka baxda waa maxaa yeele haddii luqunta kore laga gowraco nafta bixitaankeedaa waxoogaa ku daahaysa saas daraaddeed meesha ugu dhow waa dhuunta halkaasaa ugu dhow halkaasaa lagaga dhufanayaa geela lo-da iyo cadhiga iyo digaagga iyo waxyaalahan kalena waxaa laga gowracayaa ya cunaha kore ah, halkaasaa laga gowracaya ayb wamaa lam yuqdar wixii aan la keri karin wixii awood loo waayo calaa dakaatihi gawriciisa awood loo waayo ah. maalan waa wax cararayaba lama qaban karo fa dakaatuhu kaa gawriciisa caqruhu waa in la dhaawaco xayu meel laga dhaawaco qudira calayhi la kari karo waa in la boqon gooyo nabar lagu dhufto yani waxa weeyaan galaya caqrigu waa sidaas nabar jidhkiisa gelaya waa in lagu dhufto oo markaa dilaya ayib waxyaale waxaa jira maalan la gawrici kari waayey oo kaa fakanaya maalan neef geel ah ayaaba fakaday waa la gaadhi waayey waa cararay waxaa lala gaadhi karaa leeb ama waran ama xabad baa lala gaari karaa bismi illaahi inta la yidhahdaa lagu dhufanaa meel alla meeshii jidhkiisa uu kaga dhaco hadduuba duleeliyo sidaa ku dilo waa la qalan maxaa yeele gawriciisii baa la keri waayey soo maa wuu cararay xayawaanaadkan sidoo kale shaaficiyadu ay qabaan in hilibkooda la cuni karo ee iyagana sidoo kaleeto maalan waxay ku miaalinayaan dabucoo kale waraabahoo kale ama baashan la yidhaahdo aclabka dawcada ila imamshaafici waa qabaa in la cuni karo hilibkeeda binasi kalaamihi macna kuwa iyagana sidoo kaleeto haddii la qaban waayo la gowrici waayo iyagana sidoo kale muxuu ahaayey waa lagu dhufanaya wahaakada wamaa lam yuqdar wixii la kari waayo calaa dakaatihi gowricidiisa korkeeda la kari waayo fadakaatuhu gowriciisu caqruhu waa boqongoyntiisa wey caqriga waxaa la yidhaahdaa waa in shay dura oo dhaawaca lagu dhufto oo markaana dila xayu meel alla meeshiibaa markaasi laga dhaawacay nabarka looga geysanaya ama laga caqrinaya qudira calayhi laga awoodo meel alla meeshii laga kari karaa markaasi caqri lagaga samaynaya ayib haddii la doono waxaa lagu dirayaa ey baa lagu diraya xayawaanaadka wax soo qabta baa lagu fasixi kadibna bismi baa la dhihi hadduu isagu dilo waa gowracanye ugaadhoo kalea loola dhaqmayaa marka ya ugaadh oo kale ayaa loola dhaqmayaa xadiidkii baa ku sugan raafic ibnu khadiij geel ayuu wax ka helay iyo adi geelii isagoo haysta fanadda minha baciir ratibaaba banjoogoboo cararay ayib fardamayna haysanin ay ku soo qabtaan ratigii neefkii geelaha markii la eriyey waa la qaban waaye faras lagu soo qabtana maleh geelu waa orod badanya faramaahu rajulun bisahmin faxabasahu famaata ninbaa intuu leeb iska dayidhi buu leebkii ku dhuftay kadibna leebkiibuu la dhintay neefkii ayib markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam ina lihadihi lbahaa'imi awaabida awaabidu awaabida dheh ina lihadihi albahaa'imi awaabida ka awaabidi lwaxshi ah yani geela yani e, e, xoolaha waxay leeyihiin e, kuwa didac carara sida duurjoogtoo kale kuwa banjoogaboo carara ayuu leeyahay famaa facala minha haakada fafcaluu bihi mila dalik wixii sidaasoo kale idinka carara oo xoolaha ka midood qaban weydaan sidanoo kale ku sameeya buu nabgu sal lay slam waxaad la gaari kartaan waran iyo leeb iyo xabadun waa la mid dhaka siiya ayb marka sidaas weeyaan wa kamaalu dakaati gowraca dhammaystirnaantiisa arbacatu ashyaa waa afar shay gawraca waa markii uu aad kari karto soo maaha markaad kari karto gowraca oo neefkii uu wixii la gowracayo hoostaada yaallo gacantaada ku jiro sida ugu fiicanee sunnadae dhammaystirka ah waa inaad afar shay ka samayso afar shay laga gowraco arbacatu ashyaa way qacu lxulquum neef mareenka in la gooyo ilxulquum waxa la yidhaahdaa waa majra nafas waa meesha ay yani neeftu marto waay ilan meeshan waxaa ku wada jira intan dhuunta ah waxaa ku jira waxyaalo fara badan waxaa ku jira neef mareen waxaa ku jira hunguriga oo cunto mareen ah waxaa ku jira halbowlayaasha dhiigga qaada oo labadan dhinacyaha maraya ah kulli intaasoo dhan baa la jaraya qacu lxulquumi neef mareenkaa la goynaya walmari iyo cunta mareenka midka cuntadiiyo cabitaanku maraan ayaa isagana la goynaya wlwadajayni wa qacu lwadajayni labada xididee halbowlaha ah waa labada dhinacyaha mara labadan dhinacyaha mara oo labada dhiigga qaada maskaxda dhiigga siiya labadaana wax wey iyagana waa la goynaya wlmujziu taasaa sunna intaaba in la wada mariyo oo intaba la wada jaro ayaa gawracu ku dhammaystiranya oo sunnadiisii istixbaabkiisu ku imaanaya wlmujziu wixii gudaya oo minhaa gawraca ka midana shay-aani laba shay waa taasi waa sida dhammaystirane laakiin maxaa laga maarmaan oo gudaya oo ku filan wuxuu yidhi qaطcu lxulquumi ya neef mareenka in la gooyo iyo walmarii cunto mareenka ya labadaasi waa laazim yani meesha cuntadu guriga cuntadu marto iyo kan ay neeftu marto oo hawadu marto labadaa in la gooyaay waa laazim laakiin inaad labadan xidid ee waaweynee dhiigga sida la jarto way fiicanta iyaguse laazim maaha waa kamaalka wey laakiin laazimka maaha ayb wayajuusu waxaa bannaan alistiyaadu halkan wuxuu ka gudagalay ugaadhsiga marka ugaadha bannaanka joogtaee duurjoogta ah hilibkeedu waa bannaanyah ayib sidee loo ugaadhaa marka wuxuu ku yidhi wayajuusu waxaa bannaan alistiyaadu ugaadhsi bikulli jaarixatin a mid kasta oo wax qabata wax dhaawacda wax kasabta mucallamatin oo wax la baray in lagu ugaadhsado jaarixadu waxa wey waa xayawaanaadka ama shimbiraha dadku isticmaalaane ee wixii loo dirsado soo qabta jaarixa waa kaasiba way kasabtaayo way soo ashaqaysaa mucallamatin haddana wax la baray ah, bini aadamka xayawaanaadka nila xayawaanaadka iyo shimbiraha waxaa jira qaar wax la bari karo tacliinta aqbali kara la rabaayadayn karo marka la rabaayadeeyana amarka qaata wixii loo sheego fuliya ayib waa inay mucallamo tahay marka ah, mucallama mid wax la baray waa inay tahay eygoo kale iyo shimbiraha muxuu ahay qaar ka mida iyo mxuu ahaayey xayawaanaadka duurjoogta qaar badan oo ka mid ayb wayajuusu waxaa bannaan alistiyaadu ugaarsi bikulli jaarixatin lagu ugaadhsado mucallamatin oo wax la baray oo min asibaaci dugaagga ka mida wa min jawaarixi tayri iyo shimbiraha kuwooda wax kasba ka mida shimbiraha kuwa shaqaysta ee wax kasbe iyagana lagu adeegto ka mida ayb sida maalan baalkan la yidhaahdo gorgorka iyo yaa galayrka iyo waa la carbiyaa inta la carbiyaa marka la dirsadaa wixii loo diru soo qabtaa marka ugaadha waa lagu qabtaa ayib wa sharaa'iu tacliimiha bariddeeda soo shardi loogama dhigin inay tahay mucallama soo ma goormaa la dhihi karaa waa mucallama lagama wado marka inay ugaadhii kuu qabatoy kuu xajsood gawrac la gaadho lagama wado waxaa laga wadaa waxa weeye ee shuruudaha loo dhigayo ugaadhi markaad ku dirto oo ay qabtaan bay dileen ugaadhiyo miyaad u tagtay waad cuni le'anna diriddan aad dirteed bismillaahi ku dirtay baa gawricii u dhigan soo ma ee lagama hadlayo ugaadh intay kuu qabatay kuu qabtay aad birbirta la gaadhay isagoo noolood gawracday kaasi waxa weeyaan ugaadhu inay mucallam tahay sharti uma ta shardigaa waa inuu dilo markuu dilo baa hilibkiisu kuu bannaan yahay waa laakiin shuruudan markii la helo waa ayb afar shardi baa marka ah an takuuna waa inay tahay idaa goortii ursilad la diro istarsalat mid dirmaysa inuu eygani mucallam yahay ama gallaydkani mucallam yahay maxaad ku garani markaad dirto waa inuu dirmo ey markaad dhahdo ood amar siiso waa inuu dhaqaaqo oo boodo ood isfahantaan waidaa goortii zujirat la reebo oo la sajriyo la canaanto arrinka laga reebana inzajarat waa inay ka istaagto waa inay ka reebtoonto ah, markii amar la siiyo joogso waa inuu istaago markii la yidhaahdo qabo waa inuu dhaqaajiyo marka waa tababaraya waidaa goortii qatalad ay disho saydan ugaadh markay dishana lam ta'kul cuni mayso minhu xaggiisa shay-an waxba ka cuni mayso ya hadday ugaadha qabatana way uun hayn naftu hadday ka baxda xataa cuni mayse way dul taagnaan intaad uga imaanayso hadduu cuno markaa adiga kuuma qabanayna isagaa qabsaday siduu nebigu sheegay sal la alay slam soo ma ah, yacni adiga inuu kuu qabtay maxaa lagu garanaa waxaa lagu garanayaa ma taabanayo meeshii uu qabtay halkaa unbuu haynaya markay naf baxdana wuu dul joogaya ma cunayo saas way maana ayib wa an yatakarara waa inuu soo noqnoqdo daalika arrinkaasi minhaa xaggeeda waa inuu ka soo noqnoqdo waa in dhowr goor sidaa lagu tijaabiyo sidaas samayso hal mar kuma filla leanna waxay leeyihiin hal mar way iska dhici kartaa ee markii dhowr goor inta loo diro uu sameeyo uusan cunin oo saa ay markaasuu tababaran yahay wey macnaha adiga curfigii ahlulkhibrahay u noqonaysa fain cudimad haddii la waayo marka ixda sharaa'id shuruudaa mid ka mida haddii la waayo lam taxilla xalaal ma noqonayso maa akhadathu wixii ay qabatay ugaadhaasi ilaa an yudrika inuu haleelo mooye xayan isagoo nool oo fa yudakiya marka uu gowraco saddexdaa sharti haddii laga helo wixii ay disho dabcan waxaa meesha ku jira inaad magac ilaahay ku dirtana meesha waa ku jirtaa ya ila nebigu sal ly sl xadiiii saasaa ku imaanaysa yaani waa inaad bismi illaahi tidhahdo markaad diraysa markaa wixii uu dilo ugaa dhaadi waayo u tag allaahuma inay sabab kale ay suurtagal tahay inay ku dhimatay mooye eygaagii aad dirtay oo ugaadhii qabto meyd baad u tagtay ugaadhii oo biyo ku dhex jirtaad tagtay wuu qabtay laakiin biyihii ku dhex jirtaa waxaad ka shakiday ma biyahaa dilay mise isaga qabashadiisii baad dishay cuni maysid markaa ama mehe iyo ey kaloo wada duljaagaad u tagtay kii qabtay baad garan weyda ya markaa cuni mayse ishkaalaad noocaasa inay soo baxaan mooye haddii kii aad dirsatayd bismillaahi tiraa uu dilay waa ugaan xalaala weeye markaas ayib shuruudaasi saddexdaa mid ka mida ah haddii la waayo ma aha marka ey tababaran ama jaarixa tababaran ma ahee waxii aad gawriciisa gaadho umbaa xalaala wixii kalena maya watajuusu waxaa bannaan adakaatu gawricii in la gowraco waa bannaan tahay bikulli maa yajrax wax kasta oo neefka dhaawici karaa shayga la gowracayo shay kasta oo dhaawici karoo galaya oo ka dhiijinaya ayaa lagu gowrici karaa ilaa bisinni iliga mooye wadufri iyo ciddida mooye aaladaa aada isticmaalayso markaad xoolaha gowracayso waa inay tahay wax af leh oo jaarixa oo shayga galaya shayga gelaya ka dhiijinaya waa inuu yahay xoolaha gelaya noolaha gelaya waa inuu yahay hadduusan gelaynin oo ka dhiijinaynin oo xoog ku dilahay soo ma dhagax ku dhacay meelay ka soo dhacday markaas maya shaygaasi noocu dooni ha noqdo mindi ha noqdo dhagax ha noqdo alwaax ha noqdo qasab ha noqdo wax alla wixii uun jaarixa waad ku gawrici kartaa ilaa inuu ilig yahay mooyaane hadduu ilig yahay maya iliga waxaa la mida laf oo dhan nebigu sal lay waslam wuxuu yidhi maa anhara dama wax kastoo dhiig daadiya wadukira smullahi magaca ilaahayna lagu xuso fakul cun buu yidhi laysa asinna waadufra ya iliga iyo xidida mooye oo maxaa labadooda loo diiday in lagu gowraco nebigu wuxu yidhi sal alla lay wasalam ya wuxuu yidhi ama asinnu facadmun iligu waa laf halkaa maxaa laga gartay laf oo dhan wax laguma gowraci karo wa ama adufru famuda alxabasha ciddiduna waa mindida xabasho xabashidaa mindi ka dhigata saas daraaddeed iyadana khilaaf ciddida weyn ee neef gawrici kartaaba khatar ah marka ciddina ha ku gawricina muxuu ahaay lafna ha ku gawricina wixii ka soo hadhay dhagax qaado waafle ku gawrac wixii kaleed ku gawrici karta waa kuka ayib wataxillu waa xalaal dakaatu kulli muslimin muslim kasta gawriciisa iyo wa kitaabiyin iyo kitaabi kasta gawriciisa dadka wax gawracaya shuruudoodii buu hadda gudagalo muslim kasta gawriciisa ama ugaadh ha gawraco ama ugaadhiisa iyo neefku gowracaba iyo kitaabiga kitaabigu yuu yahay waa yahuudi ama nasraani waa wixii ay gowracaan waa la cuni waacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum waay dabaa'ixuhum waay sida cabdullahi bn cabaas iyo heyrka ku fasirayaan ahlulkitaabka cuntadooda waa laydin ogolay waxay gowracaan ayib walaa taxilu xalaal maaha dabiixatu majuusiyin mid majuusi ah oo dabcaabud ah miduu gowracay walaa waaniyin walaa dabiixatu waaniyin mid isagana sanam caabud ah ya waanigu waa midka asnaamta caabuda asagana wixii uu gowracay asagana xalaal maaha adiga gaaladoo dhan isku dar gaalada ahlulkitaabka marka laga soo rebo intooda kale waxay gowracaan xalaal maaha xataa magaca ilahay hadday u qabtaan bismi ah shardi muhimaa jira gowraca oo waxay leeyihiin culimmadu masale hadda yurubtaa iyo aadba uga jirtaba iyo bariba adduunka aadba u badan yahay waxay leeyihiin neefka marka la gowracayo waa in qasad lagu gowraco waa in cid qasad le ay gowracdo oo waxay leeyihiin haddii neefka maalan birtu isaga dhacdo ama neefkii isagoo birtii ku rigan hayayba gowracday markaasi waxay leeyihin xalaal maaha sababtu maxay tahay qasadkii baa laga waayey masaladaa waxaan u keenay hadda adduunka waxaa aada ugu badan warshadaha xoolaha gowraca bir kaharabo ku shaqaynaysa otomatiga xoolaha gowracda soo ma ha yaani waxa weeye neefka madaxiisaa meel soo marhaya oo qasban yahay meelkuu meesha soo gaadhaa birtu ku dhacaysa madaxii xagga ku tuuraysa wixii intaa ka dambeeyana warshaddaa maamulanayso haragga qayb baa saaraysa hilibka qaar baa gogoyna lafii qaar baa jarahay wahaakada qaar ka mida oo waxoogaa yani masalada inay inoo farsameeyaan isku dayay birtaa neefka ku dhacaysa markay ku dhacaysa mashiin baa wuxuu leeyahay bismi hadduu kuwaa tegey mashiin baa meesha daaranoo bismi birtuna iyadaa ismaamulaysa ma xalaal baa kaas ya xalaal baa waa bakti sababta maxay tahay cid bini aadana oo u qasado muslim ama kitaabi ah oo gowracday ma jiro bir baa ku dhacday soo ma wabitaali waa bakti masaladaas in lagu baraarugo waa muhim walaa taxilu xalaal maaha dabiixatu majuusiyin walaa waaniyin wadakaatu ljaniini uurjiifka gowriciisu bidakaati ummii hooyadii gowraceeduu ku ahaaday ilmaha uurjiifka ah gowriciisu waa gowraca hooyadii Ah, haddiiba hooyadii la gowraco soo soomaalidu ma yidhaahdaan uurjiife eh? uurjiif hooyadiibuu ku gowracan yahay dhahaan soomaalidu waa sidaas waay hooyadii haddii la gowraco waa iska gowracan yahay waa un la iska cuni laakiin hadduu isagoo nool soo dhaco markaa gawrac buu u baahan yahay isagoo nool hadduu soo dhaco gawrac buu ubaahanya madax baahan u baahan yahay laakiin hooyadii baa la gowracay dhexdeeduu ku dhintay waa la cuni ayb wadakaatu ljaniini uurjiifka gawraciisu bidakaati ummihi hooyadii gawraceeduu ku ahaaday ilaa an yuujada in la helo mooyaane xayan isagoo nool oo fa markaa la gowraco isagoo noolba inuu soo baxa mooyaane oo markaa la gowraco sidaa xadiidka nabigaa tilmaamaya salawatu rabbi waslamu caleyh masale kalea baraarugtiin mudano gawrac marka la yidhaahdo muslimiinta dhexdooda ragga iyo dumarku waa isku mid bilijmac dabiixada ay haween dumarku gowraceen iyo dabiixada raggu gowraceen waa isku mid meeshaana waxaa xusid mudan soomaalidu maaqaano meelay ka keeneene dumarku waxay gowracaan waxoogaa maaratay waxbaa laga sheeg sheegi waxay ku maageen maa wakadalika cala araajix muslimka aan gudnayn isagana gowriciisu waa la mid ya aar waxaa jira aan tawar badnayno sheegahaya laakiin sida saxdaa ah waxa weeyaan aqlafka aan weli la gudine buuryaqabka ah asagana gawriciisu waa sax bal ilmaha yarkeen qaan gaadhine mumayiskee wax kala sooci kara gawriciisu waa sax saas maana ayib wamaa qutica wixii laga gooyey min xayin noole laga gooyey fa huwa isagu mayitun waa bakti maytun bakhti waay neefkii isagoo nool baa qaar ka mida la jaray qaybtaa laga goostay bakhti bay noqonaysaa waa nijaaso yani wuxuu ku yimid xadiiska nebigaa saa u sheegaye carabtu waxay ahaan jireen neefka isagoo taagan bay kuruska goosan jireen oo muxuu ahaayey idaha badhidaa la goosan jiray waxaan u lahay inay samayso sooma soo lamaya kuruskaa la iska goosan badhidaa la goosan marka neefka nool wixii laga jaro oo isagoo nool laga gooyo waa bakti laakiin waa goorma markuu bakhtigiisu xaaraan yahay baa qaybta laga jiranaya xaaraam noqonaysa wixii bakhtigiisu xalaal yahay isagoo nool wixii laga gooyana waa xalaal maalan maxaa ka mid a ah? mallaygoo kale soo ma mallaga isagoo nool baad wax ka jaratay waa xalaal leanna bakhtigiisi baaba xalaale kadalika ayaxa soo ma isagana wixii nool wixii aad ka isagoo nool waxaad ka goyso isagana waa xalaan ee waxa xaaraanta noqonaya waa noolaha bakhtigiisu uusan xalaasha ahayn kaasaa isagoo nool wixii laga jaraayay uu noqonayaa maydoo kale bakhtigiisoo kale la xugumya ayib wamaa qutica wixii laga gooyo min xayin noolo laga gooyo fa huwa maytun waa bakhti ila shucuura timihii mooye almuntafacu biha ee lagu intifaacayay fi lmafaarishi gogolaha dhexdooda lagu isticmaalayay waalmalaabisi iyo dharka loo isticmaalay ayb yaani waxaa laga soo reebayaa waxa laga jaray ee laga gooyay hadduu yahay tin hadduu yahay ilan xoolaha timahooda soo lama isticmaalo xoolaha timahooda waa la isticmaala gogol baa laga dhigtaa dhar baa loo isticmaalaa wixii neefka noole laga jara ee tin ah taa dhib male buu leeyahy ila shucuura timihii mooye timaha dhacay ama laga jaray ayb timahaasi laga jarayo isagoo nool ama hilibkiisa ha la cuno mayaan la cunin almuntafaca biha ee lagu intifaacayay fi mafaarishi gogolaha dhexdooda lagu isticmaalay waalmalaabisi iyo dharka dhexdooda lagu isticmaalay ayb yani waxay leeyihiin shuruudeedu wax weeyaan timahaas yani waa inuu horta shayga timaha laga jaray uu yahay xayawaanka hilibkooda la cuno intuu noolaana waa in laga gooyo markuu baktiyo kadib haddii laga gooyo waynu soo marnay soo ma haragga magdintiisa markaan ka soo hadlaynay ayaan soo marnay neefka dhintay shaaficiyadu siday qabaan ya dhogortiisuna waa la mid waxay noqonayaan bakti iyo nijaasay la noqonayan marka isagoo nool in laga gooyo way dhogorta waa shardi labaad sidaas laga fahmayo macnaha ama dabxi sharciga in la gowraco way macnaha sidoo kaleeto haddii dhogortu xubin la gooyey ay la go'do oo markaa xubinkii la gooye laga sii jaro iyadana waxay noqonaysaa ma bannaanaanayso shuruudo noocaasay ku xidhaan hada billahi tawfiiq sali allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali w saxbi